goobta ma samoo hurda sida gaarsan karin gabaryahay darta huraynaya ah, ah, dadkoobta ma sano galowguna hurda sida gaarsan dhufay karta guuraynaya kene aha kene aha kene yahay nafsi sida geedharkii ayuu labada gelin bageesa hay gowriciine ene aha ene aha ene gardaran gabar yahay nafsigu sida geedharkii ayuu Uh-huh. adiyo abaale waan girigirshee allagaarokor tan kula hadne waan kaagadoome sawmaad aha sawmaad aha sawmaadan garan galadiyo abaal waan girigirshee allagare ancora, tambura padre.